أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ثم أما بعد ومالين جمعة Eh, salaada casr dabadeed baynu joognaa waa rabadaan waa aaaasannada hijiriyadu waa waxaynu ilaahay subxaana wa tacaala weyddiisanaynaa inuu inaga aqbalo soonta oo inaga aqbalo salaadda oo inaga dhigo kuwa alla subxaana wa tacaala uu ku xoreeyey naarta uu ku xoreeyey allaahuma aamiin waxaynu kelmad ka odhanaynaa aayadda ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku leeyahay wa fi daalika falyatanaafasi lmutanaafisuun aayaddaasaaynu xoogaa isdul taagi doonnaa macaanida ku sugan allah markuu ka soo warramay ee dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah ee ilaahay ateecsan waxyaabaha loo diyaariyey oo nicamta ah ina alabraara la fii naciim cala alaraa'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu misk wa fii daalika falyatanaafasu almutanaafisuun nacamta iyo barwaaqada iyo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diyaariyey dadka mutiiciinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ateecaya allah wuxuu leeyahay fii daalika nicamta iyo khayraadka falyatanaafasil mutanaafisuun ha u baratameen kuwa baratamaya ee raba inay khayrkaa gaadhaan ha u barataminoo ha loo degdego ayaa allah subxaanau wa tacaala leeyahy tanaafuska waxaa la yidhahdaa asalkiisu sida a'immatuluqa ay tilmaameen asluhu min ashayi nafiis shayga qaaliga ah baa la yidhahdaa aladii taxrisu calayhi alnufuusu fa yuriiduhu kullu waaxidin linafsih shayga qiimaha badan ee qaaliga ah ee naf waliba ay rabto inay hesho ayaa waxaa la yidhahdaa tanaafusku halkaasu ka yimi oo halkaa asalkiisa waxaa laga keenay shaygii nafiiska ahaa oo wuxuu leeyahay saaxibu lisaan alcarab ibnu manduur ee kitaabkiisa uu kaga hadlo maaragtay erayada ama kelimaadka luqada carbeed naafastu fi shayi munaafasatan wa nifaasan idaa raqibta fiihi calaa wajhi lmubaarahi fi lkaram wuxuu leeyahay macnaha waan baratabay shaygaas baan munaafase ku sameeyey macnaheedu waxa weeyaan markaad shaygaa maxaanku idhaahdaa doonaysa adigoo cid kale kula baratamaya wixii wanaagsanaa ee deeqda iyo ficnaa ee adoo kula baratamaya markaad samayso ayaa la naafastu fi shay oo markaasuu wuxuu keenay xadiidkii rasuulku u lahaa akhsha an tubsada adunya calaykum kamaa busidat calaa man kaana qablakum fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha marka waxaa weeyaan a'immada tafaasiirtuna imaamu tabari iyo ibnu kaiir iyo dhammaantoodba macnaha noocaas ayay marayaan ay falyarqab alraagibuun وإلى ذلك فليتبادر المتبادرون في العمل يعني هو برتمين dadka baratamaya ee raba khayrka inay gaadhaan camalkaa ha u baratameen oo ha u degdegeen ayaa macnuu socdaa qur-aanka markaa ereyga la yidhaahdo tanaafuska ama almunaafasa waxaa le macnaa oo qur-aankana ku yimi almusaabaqa wastabaqa albaab fastabiquu alkhayraat waxaa ku yimi almusaaraca oo saaricuu ilaa makhfiratina low leeyay subxaanahu wa tacaala eh, ahamiyadda marka mawduucan in loo tanaafuso khayrka loo baratamo oo dadku ay khayrka u baratamaan arrintaas ahamiyad weyn bay leeda wujuuh dhowra ah ayaynu ka eegaynaa waa midda koowaade waxa weeyaan waa sifaadka dadka ambiyada ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday ee adduunka u soo diray waa tilmaana ay leeyihiin inay khayrka u dheereeyaan innahum kaanuu yusaaricuuna fi alkhayraat wayadcuunana ragaban warahaban wa kaanuu lana khaashiciin waa kaana subxana wa tacaala marka waxay ahaayeen dad u degdega khayraatka oo meeshii wanaag yaallo oo dhan iyaga ayaa u dheerayn jiray waa rususha iyo ambiyadii ilaahay soo diray khalqigiisana u u doortay malaa'igta ayaa waxay tahay ilaahay ku ammaanay oo ku dhaartay sife ay leeyihiin oo u degdega khayrkaa faasaabiqaati kuwa u dheeraynaya bani aadamka uga dheeraynaya khayrka iyo camalka wanaagsan waa malaa'igtii ayuu ku dhaaranaya alla subxaana wa tacaala si kale haddaynu udhigno waxaynu odhan karnaa waa madlab sharci ah in khayrka loo baratamo oo waxa wanaagsan loo dheereeyo waa shay shareecadu ay dalabtay saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ucidat liladiina aamanuu biاllahi warusuli ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala u dheereeya oo u degdega dembidhaafka oo asbaabtii dembidhaafkaa ku helayseen la imaada toobadda nasuuxa ah ee ilaahay loo soo noqdo xumaantoo laga dheeraado istikfaarta iyo dembidhaafka oo ilaahay subxaana wa tacaala la weyddiisto saabiquu ilaa makfira dembidhaafku degdega iyo janno ballaceedu yahay samaawaad iyo dhulka ballaceedu leegyahay ayaa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacala u degdega oo macnaheedu waxaa loo jeedaa in lagu dadaalo camalka saalixa ah iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala raalli gelinaya ee jannada lagu helayo oo cibaadadoo la wanaajiyo ixsaanka makhluuqa oo la wanaajiyo arrimahaasoo dhanba waxay noqonaysaa waxyaabaha jannada lagu helaya degdegeeda waxaa ka mid ah aayaddeenu akhriyayno mawduuca ciwaankiisu yahay wafii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun waa laysku booriyey in loo degdego oo layska dalbay munaafasada iyo baratka wacaana khayrka loo baratay fastabiquu lkhayraat khayraadka iyo camaasha wanaagsan yani u kala dheereeya u baratama oo naasir asicdi uu tafsiirkiisa ku leeyahay faman sabaqa fi اddunya ila alkhayraat fahuwa asaabiqu fi اlaakhirati ila aljannaat faasaabiquuna acla alkhalqi daraja kuwa adduunka markay joogaan khayrka u degdegaya kuwaas baa aakhirana jannada u degdegaya o u dheeraynaya marka kuwaa saabiqiinta ahi waxa weeyaan khalqiga kuwa u darajo sarreeya weeyaan buu leeyahay sheekhu markuu aayaddaa macnaynayay waxaynu kala odhan karnaa waxa weeyaan khayrka oo loo baratamo o loo dheereeyo waa dardaarankii nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidkii abu hurayra ee saxiix muslim ku sugan iyo bukhaariba waa ti nimankii fuqaradii muhaajiriintu iyagoo dacwo ah ay u yimaadeen rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri bidarajaati alculaa wاlnaciimi almuqiim yusalluuna kama nusalli wayasuumuuna kama nasuum walahum fadlu min amwaal rasuulki ilaahay oo nimankii maalqabeenka ahaa ee muslimiinta ka mid ahaa nimankaasi way naga dheereeyeen oo jannaadkii sare iyo darajaadkii sare iyo nicmooyinkii barwaaqooyinkii daa'imka ahaa ayay nooga dheereeyeen waayo way tukanayaan siaannu u tukanayno way soomayaan siaannu u soomayno waxayse leeyihiin xoolo dheeraada bay haystaanoo yaxujuuna wayactamiruuna wayujaahiduuna wayatasaddaquun xoolo ay haystaan ayay ku xajinayaan way sadaqadaysanayaan way ku jihaadayaan annaguna xoolama haysano haysanno markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh alaa ucallimukum shayan tudrikuuna bihi man sabaqakum watasbiquuna bihi man bacdakum warmay ma idin shay aad ku gaadhaysaan ciddii idinka dheeraysay oo aad ka dheeraynaysaan kuwa idinka dambeeyo oo aan cidxaab idinka soo qaadi doonin walaa yakuunu axadun afdala minkum ila man sanaca mila maa sanactum oo axadna idinla mid ahaan maayo qof waxa samayseen sameeye mooyaane cidina idinla mid ahaan mayso xagga fadliga iyo wanaagga qof arrintaasoo kale sameeye ma idin tusaa ku yidhi qaaluu waxay idhaahdeen balaa yaa rasuul allah rasuulka ilah haa noo sheeg waxaannu ku gaarayna rag inaga dheereeyey cid kale ayna soo gaari doonin markaas wuxuu yidhi tusabbixuuna wa taxmaduuna wa tukabbiruuna khalfa kulli salaatin alaain wa marka wuxuu rasuulku yidhi waa tasbiixsanaysaanoo subxaan allah ayaa saddex doon jeer odhanaysaan alxamdu lilaah ayaa saddex doon jeer odhanaysaan allaahu akbar ayaa saddex doon jeer odhanaysaan salaadaha dabadooda riwaayaadka qaarkood takbiirtu afar iyo soddon ay tahay bay sheegtay caynkaas ayaa samaynaysaan buu rasuulku yidhi ciidina markaa idinka dheerayn mayso nimankii tujaarta ahaa arrintii bay maqleenoo waa sameeyeenoo iyagoo mar labaad dacwaa nimankii fuqarada ahaa ayaa mar labaad rasuulkii ku soo noqday rasuulka ilaahadow nimankii akhniyada ahaa warkii way maqleen waxaad noo sheegtayna way ku dhawaaqeen weli xoolahoodiina dee waa haystaano waa la baxay macnaa naadhaaf ila waxaa nin waxaa samayseen oo kale sameeye mooyaane waxaa weeyaan cid ka walba waa ka horaynaysaan markaa rasuulku wuxuu uhi daaka fadlullahi yu'tiihi man yashaa kaasi waa dheeraadka ilaahay oo cidduu doona uu siiyo marka waxa weeyaan musaabaqada iyo baratankaa rasuulku waa sugay oo waxaa kaga dheeraysaan wuxuu baray markaa adkaarta iyo awlaaddaasuu baray si markaa loo degdego camalka wanaagsan oo ragga kale looga dheereeyo waa dardaarankii markaa rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh baratanka khayrka loo baratamo wuxuu keenayaa himmo caali ah oo kuwii caajisay ama wahsaday ama gaabinayey waxay keenaysaa arrintaas ku baraarujinaysaa inuu fadhiga ka kaco oo isku dado inaanu khayrkii ka harin inuu ka dheereeyo mooyaane tanaafuska khayrka loo baratamo wuxuu bannaanka soo dhigayaa eh, waxyaabaha eh, ragga ku qarsoon eh, casimada iyo go'aanka iyo firfircoonida iyo dadkii marka la baratansiiyo waa la soo kala baxaya wuxuu la kala dheereo orodsa maaha dadku waa kala dheereeyeen laakiin arrintu orod maaha si kala loo kala dheereeyey waxaa soo baxaysa markaa yani waxa weeyaan firfircooni badan rag badan wax ku duugnaa ayaa soo baxaysa oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mida iyadoo yowma uxud jihaadkii la joogo ayuu seeftii intu kor u qaaday buu yidhi man ya'hudu haada man ya'khuduhu kaa kaayaa iga qaadanaya aniga seeftaa oo ku jihaadaya markaasaa dadkii gacmaha soo taageen oo nin waliba isdaallaylee seefta qaado aad ku jihaadideen markaasuu wuxuu yidhi rasuulku faman yaakhuduhu bixaqihi yaa ku qaadanaya xaqiisa xaqiisa oo sidii la rabay intuugu jihaado cadowga la dagaalamo ilaa maxaanku uu jabiyo ama uu dhinto oo ama nasri ama shahaado aan waxba u dhaxaynin macnahaasaa markaa xaqiisa yaa oofinaya markuu yidhi markaasa axjaba alqawmu qowmkii markaa waa maageen oo arrintii dib bay uga gurteen mar haddii la yidha xaqiisa yaa gudanaya hawsha hawl sahlan maaha waxaa soo baxay abudujaana saxaabigii loo jeeda simaak ibnu kharasha markaasuu wuxuu yhi rasuulka ilaahayow ana aakhuduhu bixaqi anigaa xaqiisa yani maaragtay ku qaadanaya oo ku oofinaya markaasuu xadiidku wuxuu leey faakhadahu fafalaqa biihaama almushrikiin markaasuu madaxa kaa garaacay maaragtay nimankii gaalada ahaa oo si fiican u laayey oo jihaadkii uu meel fiican yani wacdala muujiyey taas waxay kutusinaysaa dee marka dadka barata la geliyo waa la soo kala baxaya waa marka tanaafuska iyo khayrkoo loo baratamaa macnahaasaa ku jira in la soo kala baxo rag la helo maxaanku ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa naf iyo maalba u horaya waxaa kaloo aynu tanaafuska ahamiyaddiisa waxaa ka mid la degdegin oo ninku jaaniska u haysto qofku aanu hore ugu dheerayn waxaa soo socda waxyaaba cawaa'iq ah naftaadu cumrigeedu waa kooban yahay intaad nooshay way kooban tahay oo geeri baa soo degdegaysa oo iman doonta waxyaaba badan oo qofka mashquulin doona oo xilligaa jaaniska haysto kaa mashquulin doonta ayaa laga yaabaa inay kugu yimaadaan saa darteed baa waxaa lagu amraya inaad degdegto khayrka u degdegto oo haddaad caafimaad qabto waxaa soo kadinaya cudur baa soo kadinaya oo haddaad firaaqa hadda haysato inshiqaal iyo wax ku mashquuliyaa soo kadinaya oo waxaa dhici karta fitan iyo xaalada culus inay kugu yimaadaan marka wakhtigaad firaaqada haysato baa waxaa la rabaa inaad ku buuxiso camalka taacada ee khayrka ah ee la rabo inaad u degdegto baadiruu bialacmaali alsaalixati fasatakuunu fitanun kaqiطci اllayli اlmudlim yusbixu الrajulu mu'mina ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ورسولك صلوات الله وسلام عليه وأن أعماش الصالحات ونواكسة ودقدقة waayo waxaa iman doonta fitan yani sida ay qaarba qaar kale uga daba imanayso aad moodda habeenka gabaladiisa mugdiga ah oo iska daba imanaya qofku waxaa laga yaabaa inuu waabaraysto isagoo mu'mina waxaa laga yaabaa waxaa laga yaaba inuu waabariyey isagoo gaalah waxaa laga yaaba eh, eh, eh, inuu galabaystay isagoo muumina ila akhiri marka waxa weeyaan xaaladdu waa xaalad adag oo waxa kugu soo socday qaybka ah ee mustaqbalka garanmaysid maysid sidaa darteed baa jaaniska haysato ayaa waxaa la doonayaa inaad u degdegto khayrka baadir bikhayrin idaa maa kunta muqtadira falaysa fii kulli waqtin anta muqtadiru wuxuu yidhi u degdeg buu yidhi khayrka intaad awoodi leedahay intaad wax kari karto waayo wakhti kastaba ma kari kartid xilli aad mashquul tahay xilli aadan hawshan qaban karaynin xilli aad dhacday xilli aad gabowday xilli dacfii wahani kuu dhacay wax badan iman kara marka waxaa la rabaa inaad degdegto oo khayrka ka faa'idaysatid dadka had iyo goor ku caan noqday inay eh, ku degdegaan acmaasha warwanaagsan waxaa ku beermaya ay leeyihiin ruuxu aljiddiya jiddiya iyo firfircooni ayay leeyihiin qofku markuu isbaro inuu khayrka u degdego waxaa soo baxaysa inuu noqdo qof mundabid ah oo had iyo goor acmaashiisu aynay ahayn waa iska kala daadsan ee qof nidaamsan oo u degdega khayrka oo wanaagiisa noloshiisa xataa adduunyo si fiican u qabsada ayuu noqonaya tanaafuska loo tanaafuso oo loo degdego loo baratamo waxyaabaha khayrkaa ah waa darajaadka sare iyo fadliga sare ilaahay qur-aankiisa uu dadka ku boorinayo wasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun waxa weeyaan kuwa dheereeyey ee khayrka u degdegay kuwaas waa kuwii la dhoweeyey ba alla yidhi subxaana wa tacaala laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidalali waalmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim ninkii iska fadhiistay ee jihaadka ka fadhiistay oo aan cudurdaar haysan iyo ragga jihaadaya goobaha cadow gaala la jihaaday oo maalkooda iyo naftooda ku jira ma sinaba ilahay yidhi wa tacaala oo waxaa kaloo la tilmaamay fatxu maka wixii ka horreeyey raggii jihaaday ee maxaanku dhahay maalka bixiyey ee naftoodii u jihaaday in raggii ka dembeeyey wakhtigii furashadii maka la furtay aanay isku ajar ahayn iyadoo mid walba xasanaad leeyahay haddana waxa weeye horrayntaa ay khayrka u horeeyeen bay ku leeyihiin maaragtay sharafta ziyaadada ah laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacada allaahu alxusnaa buu yidhi alla subxaana wa tacaala marka horraynta khayrka loo horreeyo loo degdego waxa weeyaan ammaan badan bay leedahay oo aayaddaasaa tusinaysa waxaa ilaahay ku ammaanay tanaafuska iyo khayrkaoo loo baratabo loo dheereeyo saxaabadii rasuulka iyo mu'miniintii muwaxidiintahayd baa ilahay ku ammaanay markaasuu wuxuu alla leeyahay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waaladiina hum biaayaati rabbihim yuminuun wladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun wاladiina hum birabbihim laa yushrikuun wاladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun ulaa'ika yusaaricuuna fi اlkhayraat wahum laha saabiquun ba alla yidhi subxana wa tacala wuxuu ammaan iska soo warramay sifaadka ay leeyihiin dadka mu'miniinta alla ka yaabka waa kuwa alla ka cabsanaya oo baqaynta laga helay waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala rumaysan waa kuwa aan alla subxaana watacaala u shariik yeelayn waa kuwa bixinaya wixii ilaahay subxaana watacaala siiyey iyadoo weliba baqdin ay ku jirto oo qulubtaay baqayso ayay bixinayaan wixii allah subxaana watacaala siiyey waxaa la yidhi ulaa'ika yusaaricuuna fi kuwaas waa kuwa u degdega khayraadka iyo waxyaabaha ficilka wanaagsan iyo acmaasha saalixaadka kuwa u degdega weeyaan buu lihi alla subxaana watacaala markaa taas waxay tusinaysaa eh, tanaafusku inuu yahay sifaadka dadka muwaxidiinta warwanaagsan tafaadulka iyo darajaadka sare ee jannada lagu helayo waxay ku xidhan tahay marba sida maaragtay camalka iyo khayraadka loogu degdego oo dadkii muminiintaa ah, asnaaf ba ilaahay ka dhigay wsaabiquuna asaabiquun ula'ika almuqarabuun fi jannaati annaciim markaa kuwii u degdegay khayraadka kuwaas waa kuwii la dhoweeyey kuwa asxaabulyamiin la yahdaa jira iyaguna waa ma maa asxaabuulyamiin laakiin raggaa saabiquunta ee khayrka u degdaya u dheeraynayo qaarkood a'immada ku fasirayaan waa ninka kuwa had iyo goor salaada jamca u soo degdega oo ku soo jarmaada salaadaha waa kuwa jihaadka u degdega waa kuwa camal kastoo khayriya marka la qabanay xagga hore ah kuwa noocaasa ee ilaahay ammaanay waa kuwa la dhoweeyey baa layidhi subxana wa tacaala waana dee degdegaasna waataynu akhrihaynay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum iyo saabiquu ilaa makfirati min rabbikum marka jannada waxaa u horaynaya oo eh, mudanaya dadka khayraadka u degdega u dheereeyey kuwaa ka dambeeya asxaabulyamiin qudhoodu ahluhayrka ka mida waa iyana marfado labaad bay imanayaan oo marka waxaad dareemaysaa kullamaa la kala dheereeyo oo khayrka qofkii khayrka badsada ee taacadiisu ay badan tahay oo ikhlaaskeed iyo khayrkeedu badan yahay kaasi qofka kale waa ka horaynaya oo ahlu jannaha naftooda ayaa darajaad kale ah oo rasuulku wuxuu tilmaamay ahlu jannuhu inay iska daawanayaan qolal eh, mandarada sare ay qaar ka daawanayaan sida maxaanku idhaahdaa qofku markuu samada eego habeenkii uu xidig aad u iftiin weyn oo ka haysuwaya haddana ku fogaaday xagga qorrax ka soo baxa ama xagga baldhaca uu kaaga bidhaamayo sidaas si la mida ah ayaa qofkii muuminka ah walaalihiisa qaar ka mida ah, uu meelo sarsare ka arkaya waa litafaaduli maa baynahum kala fadlaanta ay kala fadilan yihiin markaase waxay dhahan rasuulka ilaahdow tilka manaazilu ambiyaa laa yabluguhaa hayru manaasisha ragga halkaa laga daawanayo ee sidaa xidiga meel sare ka ifaya meesha fog laga daawanayo oo intaa ragga kale u jira waxa weeye waa ambiyada manaasishoodii markaasuu yidhi rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wاladii nafsii biyadih rijaalu aamanuu biاllaahi wasadaquu lmursaliin waa rag ilaahay rumeeyey oo alla subxaana wa tacala iimaankiisa laga helay rusushiina rumeeyey nas'al allaha subxaana wa tacaala an yajcalanaa minhum wayaxshuranaa macahum ilaahay inuu nala soo xashriyo oo raggaa la tilmaamay tilmaamaha leh naga yeelo ayaynu ilahay weydiisanayna subxaana wa tacaala waxaa eh, ku tusinaya fadliga iyo khayraadka ay eh, musaabaqada khayrka loo baratamo loo tanaafusa ay leedahay qofkii khayr ummadda tusaaleeyey oo khayrkii uu baray ama tusaalihii fiicnaaye khayrkaa lagaga dayday wuxuu helayaa ciddii ku dayatay ajarkeediina waa leeyahay iyadoo kaa qudhiisu ku dayanaya aan waxba laga nuqsaaminaynin oo rasuulka salawaatuullahi wasalaamu caleyh maalima maalmaha ka mid niman reer mudar ahaa oo fuqara ah duruuftoodu adag tahay maryo jexjeexan sita aad xaaladoodu u kala xun tahay baa rasuulku salawaatuullaahi wasalaamu calayhi dadka la hadlay oo yidhi markaa lagu sadaqadaysto oo dadkan maaragtay ha la siiyo nin waliba wuxuu heli karo ha bixiyo markaasaa nin baa wuxuu soo kacay yacni maxaanku idhaahdaa kiish weyn oo lacag ka buuxdo lacagtu waayahaas waxay dahab iyo dinaar diinaar iyo dirham bay ahayd waa wax miisaan loo culus oo maxaanku dhahay qataatiic ah ee waraaqahan iyo noodhkana may ahay wakhtigaa marka kiish weyn buu soo qaaday oo culayskiisa aad aad u yaabayso markaasaa rasuulku wejigiisa aad u ifay ninkaas xoolaha u meeshoo dhigay iyo wanaaggeeda iyo farabadnaantooda markuu arkay markaasaa dadkana ku dayday ninkaad lacagta farabadan baxshay waa lagu daydaa had iyo goorma haddii dadka la hor qaado waxaa weeye dadku way isku daydaan markaasuu rasuulku yidhi man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha min غayri an yanqusa min ujuurihim shayء wman sanna fi اlislaami sunnatan sayi'a kana calayhi wisruha wawisru man camila biha min bacdih min hayri an yanqusa min usaarihim shayun ayuu rasul xadidka imam muslim baa wariyey markaa qofkii islaamka gudihiisa shay wanaagsan sunneeya oo jideeya macnaha shaygaa mashruuca ah dadka u bilaaba waxaa rasuulku leeyahay ajarkiisii buu leeyahay iyo ciddii ku raacday ee ku dayatayba iyadoo aan waxba ajarkii laga nuqsaaminayn kii isaguna bixiyey taasi markaa deercad waxay u tahay in xitaa khayrka uu degdegaya lagaga dayanayo iyada qudheeda inuu xasanaad fara badan iyo ajar fara badan uu ka helayo waxaa macruuf ahaa iyada qudheeda rasuulku maalin maalmaha ka mida isagoo saxaabada la hadlaya inuu yidhi ummaddayda waxaa ka mid a toddobaatan kun yadkhuluuna aljanna bihayri xisaabin walaa cadaab toddobaatan kun baa waxay gelayaan jannada xisaab la'aan iyo cadaabla-aan bay gelayaan cukaasha ibnu muxsan saxaabigii laodhan jira wuxuu yidhi jaaniska u dheerayo ka faa'idayso udcu allaha an yajcalanii minhum waa jaanisaan luminay fursada baa laga faa'idaysanaya waa degdega khayrka rasuulka ilaahayow ilaahay ii weydii inaan ka mid noqdo qaala anta minhum ka mid baa nin kale ay adnaha ka daba tag uma qaama aakharun qaala udcu allaha an yajcalanii minhum qaala sabaqaka biha cukaasha waa lagaaga dheeriy hawshoda khalaas okaasha kaaga dheeriyey marka waxa weeyaan khayrka baratankiisa iyo udegdegiiska waa waxyaabaha axaadiiaasi ay boorinayso tanaafusku markaa waa laba qaybood oo mid maxmuud oo wanaagsan oo kaaynu hadda ka hadlayna ah oo dadku ilaahay wixii uu kaga raari noqonayo oo ilaahay jannadiisa lagu helayo dembidhaafkiisa lagu helayo jacaylkiisa lagu helayo in loo degdego waa ta aayaddu ay ka hadlayso wa fii dalika falyatanaafasilmutanaafisuun midna waa madmuuma waynoo soo soaysa waa ka hadli doonnaa marka bal wujuubaynu soo bandhigaynaa salafkii ay u degdegi jireen ooy ahayd waxyaabaha eh, shacaarkooda ahaa ama tilmaanta aad uga muuqatay waxaa ka mida salaada iyo safka koowaad oo loo degdego waa shacaarka iyo calaamadda aad uga muuqanaysay salafu saalix saxaabadii rasuulka waayo ilaahay baa wuxuu leeyahay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadda waxaa ilaahay ka dhigay yani shay wakhti madan leh oo wakhtigeedu go'an yahay waxaa ilaahay ku amray inay khayrka u degdegaan fastabiquu alkhayraat markaasaa wuxuu rasuulku leeyahy salawaatu ullahi wasalamu alay isagoo ku boorinaya low yaclamu الnaasu ma fi الnidaa'i wالصafi اlأwal ثuma lam yajiduu إila an yastahimuu calayh lastahamuu walow yaclamuuna ma fi التahjiir lastabaquu ilayh walow yaclamuuna maa fi lcataba wsubxi laatowhuma walow xabwa haddii dadku ay waan lahaayeen safka koowaad ajarka ku jira iyo aadaamka ajarka ku jira marka la aadimayo dabeetana si kale aan lagu helin qorituur mooyaane nin waliba warkuu ogaado ajar meesha ku jira aniga anigaa addimaya anigaa halkaa hore gelaya oo markaa si kale aan loo helayn in loo qoririta mooyaane waa loo qorituurala khayrka meesha ku jira hadday ogaan lahayeen jarmaadada loo jarmaadayo salaada oo duurka wakhtigiisa hore la tegayo ama maarata kalahaad hore lagu kacayo hadday ogaan lahayeen waxa ku jira ajare khayr ah oo lastabaqu inay u bartami lahayn hadday ogaan lahayeen salaada cishaha iyo subaxa waxa khayr ku jira la atowhumaa walow xabwan iyagoo xabadku socod oo gurguuranaya si kale hadday ku tegi kari waayaan gurguurashaya xabadku socod bay ku iman lahaayeen ayaa rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tawjiihaadka noocaas iyo macaanidaas uu rasuulku u sheegay saxaabada ayay fahmeen oo qaateen markaase waxay ahaayeen ninbaa wuxuu leeyahay hebel qadaadkiisa mooye wax kale ma aragba intaasoo sannadood halkaa qadaadkiisu ma ii muuqata yani isuu safka hore ku taagan yahay si walba looga dheerayn waa waa taagan yahay safka hore marka waxay ahayd waxyaaba ay ku tanaafusi jireen oo degdega safka hore iyo jamaca imaatinkiisa waxaa ka mid ah xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah in markaa diintu ilaahay keliga ilaahay intay u sugnaanayso in jihaadku socdo waxyaabaha lagu boorinayay ahayd markaas alla wuxuu ka warramay inay nin waliba naftiisii uu goobta keenay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ilaahay naf mu'miniinta naftoodii buu ka iibsaday jannaa lagaga iibsaday naftii baa silcadii ah badaacadda goobta la keenay waa naftii waxaa la siisanaya waa jannadii maxay samaynaya yuqaatiluuna fii sabiili اllah fayaqtuluuna wayuqtaluuna wacdan calayh xaqan fi اtawraati walinjiil marka waxa weeyaan way dagaalamayaan oo naftooda ayay maaragtay waxbay laynayaan iyana waa la dilayaa waa ballan ilaahay subxaanah wa tacaala u qaaday waxaad arkaysaa saxaabada xitaa dhallinyartu way ku raboobeen tanaafuskaa khayrka loo tanaafusayo oo loo baratamayo waa ku rabaysan yihiin oo wuxuu soo aroorinaya ibnuaiir maxaanku dhahdaa maruu ka warramayey saxaabada yowm uxud ilaa afar iyo toban dhallinyaro ah ayaa la reebay oo la celiyey ghaswat uxud oo nin waliba rabaa inuu qoobta ka qayb qaato cabdulaahi ibnu cumar waa ka mid ah zayd ibnu aabit usaama ibnu zayd nucmaan ibnu bashiir zayd ibnu arqam baraa ibnu caazib nin waliba wuxuu rabaa goobta halkakala afar iyo toban jire iyo meelahaasay ahaayeen taqriiban waan markaa qaangaaday markaasaa ee rasuulku salawaat ullahi wasalaam da'diisa waxaa dadku waa ku baratamayeen jihaadka inay ka qayb qaadaan dhalinyarta marka yimaadaan rasuulkaa loo soo bandhigi jiro markaasuu eegi jiray maalin maalmaha ka mid raafic ibnu khadiij baa markaa uu arkay nin weyn yahay markaasuu sii daayuu haye gal aduu dagaalka bax markaasaa waxaa samurata ibnu jundub oo isna raba inuu gala baa le u kaada adugu markaasu rasuulka ilaahadow ninkaa raafica ah, markaanu isgallo xambaara dulkaan dhigaa wiil alla ka adag isagiina fasaxda ogolaatay igu sii daa meesha ninkii iga tabardaraa ee aan ku xoog badnaaba sii daysee duunakow bal iska dhicibu haddaba laeg haddaba waxdarana tus cirkaa intuu la baxay buu dhulka dhigay socda buy labadiinuba marka labadiinuba socda marka waxa weeyaan waa tanaafuska lagu baratamayo khayrka iyo jihaadka oo naftooda ay rabaan inay ku bixiyaan ilaahay subxaanah wa tacaala diinkiisa waxaa imaamulbukhaari keenayaa eh, maalintii beder oo cabdiraxmaan ibni cawf baa ka warramaya labadii wiila dhallinyarta ahaa oo camr ibnu jumuux wuxuu ahaa ibnay cafraa mucaad oo ibn cafraa ah iyo mucaad ibnu amr ibnu jumuux labadaa nin baahayn taqriiban marka wuxuu laba dhallinyara baa hareerahay inuu taaga ma arkay buuri markaasaa mid baa dhegta saaray ninku mar goob dagaal ku jiro had iyo goor hareerahaga cidda joogta waad ilaashataadoo dee nin adagoo wax iska dhicinayaa jeceshahay waxaan arkay laba yaryadoo hareegi jira waa kuwa yar maxaa kusoo hoskeliya mid baa ila hadlo wuxuu yidhi adeer ma taqaanaa buri abujahal bal layska yaraada ninkan iyo laakiin waa niman yaryadoo aan caadi hayn abujahal ma taqaana oo maxaad abujahal ka rabtaa waxaa weeye abujahal haddaan arka buu yidhi waxaa ballan iga ah midkaa inuu dhulka dhaco oo aanaan kala dhaqaaqin maanta wuxuu yidhi walla wallaahi baan ku dhaartee lain ra'aytuhu laa yufaariqu sawaaduhu sawaadi xataa yamuuta alacjalu mina inaan aankaa dhaqaali ilaa midkaa dhulka u dhaco wey macne midkaa ay dhulka galo ama aniga laydilanaysa aad dilo ninka marka nin sahlan maa ha yaraade ilaa eh, inama almar'u biasqarayhi qalbihi wa lisaani qofku wuxuu ninku yahay labada yaryar waa qalbiga iyo carabka qalbiga marka geesnimada ka muuqata qalbiga marka ninku ha yaraadee lakin waa nin culus abujahal qaa'iduljeeshka meesha gaalada wataba ayuu rabaa inuu soo dilo meel adag buu abaarsan yahay kii maxaad rabtaa isna intii leeg sheegay war ninkaa sheegaysa waa ninka fartaan ugu fiiqay isagoo meel saad dee dagaalka ku dhex jiro muslimiinta dalaynaya baan farta say u ordayeenba ma dhallinyaraa ku dili doonta iyo weel yar ku dili doona abujahalna meesha kama filanba dee seeftii marka darbat rajulin waaxid bay markay ku dhulkay ku tuureen dhulkay ku tuureen waa lagdeen oo ku dee markii dambana mascuud rag baa dhammaystiray iyagoo ordaya bay rasuulka u yimaadeen markaasay yidhaahaan nin wuxuu anaa dilay rasuulka ilaahay warkii meedbe anigaa dilay ee nin wala lifta moogtahay nin walbana ku dhufay dee nabarka markaasuu yidhi hal masaxtumaa sayfaykumaa war seefihiinni ma masaxdeen bal hadda seeftii ninkaa gujeen tusa markaasuu eegay markaasuu yidhi kilaakumaa qatala labadiinu waa disheen khayr allah idinsaga socda waa baratan da'yartu ay ku baratamayaan inay cadowga islaamka iyo ragga diinta ilaahay ka hor yimi ee dhibaatada ku wada inay ka baydhiyaan waa nooc ah tanaafuska waxaa ka muuqanaya tanaafusku marka dhinka laga eega xagga jihaadka naftiisa fi ljihaadi bilmaal xoolaha ay bixinayaan oo ilaahay darti u bixinayaan oo ay ku jihaadayaan waa waxyaabaha eh, saxaabadu iyo salafku ay ku muuqdeen oo ay naftooda iyo maalkoodaba waa bixinayeen cumar bkhaaab radi allahu canhu maalin maalmaha ka mida ah wuxuu yidhi horta wayaan maanta iska reeba wi abubakar abubakar maanta wayaan iska reebaa in badan baa wiilkaasi maaragtay meelo badan dhaafayeen maanta meel baan kaga soo hadhaya waxaa la bixinaya markaa xoola bixis baa la yska rabaa iyo jihaadka lagu bixiyo xoolihii intuu kala badhay buu badh meel goobta keeno rasuulka u keenay markaasaa wuxuu ku yidhi rasuulku eh, maa abqayta liahli maxaad keentay maxaad keentay buu idhi markaasuu yidhi ji'tu binisfi maali maalkayga badhkii baan keenay buu idhi markaasuu yidhi abubakar adigu maxaad keentay markaasuu yidhi maalkaygoo dhan baan ka heli buudi maalkiiba wada wadaa famaa abqayta yaa ababakar maa abqayta liahlik ehelkaaga maxaad u reebtay qaala abqaytu lahum allaha wa rasuula ilah iyo rasuulkiisaan u reebay buudi iyaga adiga shaqaheedu ma xoolaha kaasaan haystaa goobta dagaalan ku bixinaya buudi markaasuu isdili maanta ka dabadow dib dambaysa agtaada markaa dee inaan wax ka qaadin baa ii muuqanaysa ee kaa hadhay buudi ah tanaafuska salafkii ay ku baratami jireen atanaafusu fi lcilmi cilmiga ayay ku baratami jireen oo saxaabada majaanka cilmiga aad baa loogu dadaali jiray oo maalin maalmaha ka mida ah rasuulku ayaa ku abuuraya marka hore ruuxu tanaafus in la baratamo oo khayrka loo baratamo rasuulka ku abuuraya salawaatu ullahi wasalaamu calayh usluubka fiican ee u dhigaya marka uu waxweydiinayo oo duruqu tadriiskay ka hadlaan qaabka ardada wax loo baro rasuulkaa kow ka hadlakasa wax loo baro fii saxi buhaari waxa ku sugan xadika cabdillahi bni cumar rasuulku wuxuu ku yidhi maalin maalmaa ka mida dhirta waxaa ka mida geed laa yasqudu waraquha geed caleyntiisu aanay dhicin wainnahaa milu lmu'min waxay la mid tahay qofka mu'minka oo kale xadiuunii maa hiya waa suaalasila tamhiidiya bay yidhahdeen marka macallinku darska bixinayo asila tamhiidiya ba intaanu dulucda casharka gelin su'aal hordhaca oo bogolxaad ah waa inuu ardayda weydiiya maskaxdooda u ka shaqaysiiyo si ay yani shaddu intibaah soo jiidasho xaggeeda soo jalleecdo baa lagaa doonaya markaasaa wuxuu yidhi war bal ii sheega geedka caleentiisu aanay dhicin ee mu'minka baa si barakaysan geedkana waa geed mubaaraka ii sheega maa hiya markaasaa nin wariba wuxuu la aaday meel dhirtii kaynta iyo meelaha ku tiilay baa ninba geed ku dhuftay cabdilaahi ibnu cumar aad u faama badnaa wuxuu yidhi loo jeedo laakiin aabbihii ba meesha fadhiya oo abubakar baa fadhiya waana hebaystay waa ka xishooday markaasaan iska aamusa markii dambaa rasuulku yidhi waa geetimireedka aabbaa waxaa leeyahy aabbuhu sidiisaba cidda uu jecel yahay inuu ka ficnaada waa wiilkiisa uun walaalka xuma ogola aabbihina xuma ogola aabbaa waa kaa fiicayn ma laakiin wiilkaaga waa kaa fiicayn anaa ku dhahay raganimada warnay mogta madaxu taagay maad hadashid guur maad sheegtid cilmi markaa la liitaa wuxuu leeyahay muujiso oo jawaab bixiso marka odag waa ku farxaya waxaan ka rabin hadasha buuli marka rasuulkaa u sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh taas waxay ku tusinaysa markaa nooc rasuulku ku abuurayo ruuxu tanaafus oo cilmiga iyo barashadiisa waa kii cumar bn khataab allah xadiiskii imaam bukhaari soo saaray ee meesha cawaa'il madiina deganaayeen degganaayeen isaga ee ansaarta ka mid ah waxay kaltan bay samaynayeen ninba maa inuu rasuulkaa usoo dhaadhaco madiine yimaado oo casharka soo dhegaysto ka keena markaa uu khidmadii shaqadiisii qabsado hadhowtana casharkii uu soo bartay uu sheego oo gaansiiyo waa nooc beregtana oo cilmigii inaan waxba ku dhaafin maalintaad maqan tahayna waxay ahayd markaa da'biga wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ee saxaabadu ay lahaayeen waxaa ka mid ah atanaafusu fi dikri wa qiyaami illeyl waxaa weeye inay eh, ku baratamayeen dikriga ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan akhriska adkaarta qiyaam qiyaamuleylka arrimahaas oo arrimahay aad iyo aad ay ugu dadaalayeen oo u kala dheeraynayeen oo waa kii rasuulku yidhi sabaqa almufariduun qaaluu wama almufariduun yaa rasuul allah qaala addaakiruuna allaha kaiiran wadaakiraat kuwa keliyeeyey oo raggii maaragtay qaraantooda ay dhammaadeen waa kuwe waa kuwaas dikriga ilaahay badinaya ee maxaanku dhahdaa daakiriinta ilaahay xusaya kuwaas weeyaan oo xadiidkaynu soo marray ee rasuulku nimankii fuqaradaa u baray baa u daliila in markaa dikriga in la badiyo tasbiixda istiqfaarta xamdilaahiga xamdalaada waxaasoo la badiyo waxay ahayd eh, waxyaabaha uu rasuulku salawaat ullahi wasalaamu calayh saxaabada ku baraarujinayay musaabaada waxaa kaloo ka mid a khayrka qur naftiisa waa dikriga ilahay uu ka mid yahay waxyaabaha markaa barashadiisa iyo baridiisa loo baratami jiro rasuulku leeyahay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama ka idinku khayr badani waa ka maxaanku ahay dadka qur baraya qur-aanka bartay ee dadkana baraya kaas baa idinku khayr badan ayaa rasuulku leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa loo baratamayey sidii qur-aanka loo baran lahaa oo dadka loo bari lahaa markaasaa cabdiraxmaan sulami miyuu ahaa ninkii eh, cumrigiisa muddo dheer yani maarata dadka qur-aanka barayey oo shaqadiisa ka dhigtay inuu dadka qur-aanka baro marka ma sahlana yani markaa tawjiiha rasuulku uu bixinayo salawaatu ullahi wasalam caleyh waxyaabaha aan bannaanay in loogu baratamo waxaa ka mida altanaafus cala addunya in adduunyada lagu beratamo oo hebel baa kaa guryo batay hebel baa kaa baabuur badan hebel baa kaa lacag badan hebel baa kaa guryo badan arrimaha noocaasa baratankeedu waa madmuum ee shay la ammaanay waa shay laga digayo oo rasuulku xadiid wuxuu ku leeyay fawallaahi malfaqra akhshaa calaykum allaan ku dhaartee faqri idinka baqi maayo walaakin akhshaa calaykum an tubsada calaykum addunya kamaa busidat calaa man kaana qablakum in adduunka laydiin fidiyo oo laydiin waasiciyo sidii dadkii idinka horey loogu waasiciyey oo fa tanaafasuuha aad markaa ku baratantaan kamaa tanaafasuuha say ugu baratabeen wa tuhlikakum kamaa halakatu dabeetana ay maaragtay idin halaagto say ku halaagteen ama wa tulhiikum idin mashquuliso kamaa alhathum riwaayaadka qaarkood marka waxaa weeyaan adduunka kubaratankiisa iyo maxaanku dhaha isugu faankiisa arrintaas iyadu waa madmuum innaguna waataynu ku mashquulsannahay oo wax lagu barantamaya adduunyada hebelyaanu kaa xoola badan hebelyaanu kaa lacag badan hebelyaanu kaa dumar badan halkaasaaba lagu mashquulsan yahay rasuulku maalin maalmaha ka mida fii saxi muslim xadiidka ku sugan ee cabdillaahi bni camr bnu caas ayaa wuxuu rasuulku yidhi idaa futixat calaykum faris waruum waradiir faris iyo ruum waa labadii gaale adduunka u xoog badnaa reer faris iyo reer ruum haddii laydin furakaad kaataan ayu qawmin antum maxaa ahaan doontaan maxaa ahaan doontaan waxaad noqon doontaan rag adduun mise rag aakhiro oo macnaha loo jeeda imaamu nawowi markuu fasiraya wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen naquulu kamaa amarana allah bay yidhahdeen waxaannu ahaan doonnaa sidii ilaahay sidii ilaahay nagu yidhi si ilaahayna faray oo maxay tahay imaamu nawowi wuxuu yidhi naxmaduhu wanashkuruhu wanas'aluhu almasiida min fadlih ilaahay baannu mahadinaynaa ilaahay baannu dheeraad weydiisanaynaa markaasaa rasuul aw karta saasay ayay noqotaan tatanaafasuuna uma tataxaasaduuna uma tatadaabaruuna uma tatabaaqaduuna saasuu yih rasuulku ma maye waad baratabaysaan xoolaha faraha maalka hesheen baad ku baratabi doontaan oo isugu kala dheerayn doontaan dabeetana way isxaasidi doontaan dabeetana waa isnici doontaan oo waa kala jeesan doontaan oo mar haddii lexajaxa dhex marto ninkii arkay ninka wadaadka ee mucaanaqeeyey ka kale lexajaxanan dhex marin buui lexajexlo ayaan dhex marine sidaa ismay dhudhunkadeen nimankaas adduunku mar haddii laysku qabto dee waxaa baxaysa ukuwadii waabtinimadii isjacaylkii baa baxaysa dabeetana waa isu dhabarjeeyin doontaan dabeetana waa isnici doontaan buu yidhi oo tilmaamaha iyo calaamadaha lagu garanayo qofkani inuu adduunka ku baratamayay in kale maxaa lagu garanaya waxaa lagu garanayaa warac iyo xaalmiiradkiibu ka dheeraado meeshuu ka helaba meeshuu ka helo dhar iyo lacag iyo wuxuu helaba uu iska guranaya isaga shaqaydsa maaha taas waa calaamad lagu garanayo nin adduun ninkan inuu yahay eh, haddii uu ka cadhoonayo aakhirada lagala hadlayo iyo khayrka lagu boorinayo hadduu nacayo oo diidan yahay waxaa weeye waa nin adduun oo wixiisi la taataabtuu diidaya haddii maxaanku dhahdaa ninkii wax dheer uu nacayo oo colaadinayo oo jecel yahay inuu ama soo gaadho ama uu isagu ka xoola yaraado arrintaas ay ku jirto waa nin adduunyo waa nin tanaafus adduun ku jira maxahaasaa laga qaadanaya haddii maxaanku dhahdaa haddii xoolu ka yar lumaan aanu markaa ku raalli ahaanin oo wixii ka lumaya cataw iyo muraadadilaac iyo maaratana ay ku dhacayso waa in adduun barnaamijka marka hadduu had iyo goor wuxuu ka sheekeeyaa ama ku mashquulsan yahayba inuu yahay xogaaga kharashka iyo lacagta adduunya uun sheekadisu ay tahay wuxuu noqonaya waa in adduun jecel marka tilmaamaha waa laga bixiyey waxyaabaha tanaafuskuisa aan la ogolayn waa in xumaanta iyo dembiga loo tanaafuso oo gaadhnimada iyo macaasida iyo dunuubta in loo degdego oo loo kala dheereeyo waa arrinta iyaduna xaaraanta walaa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri innahum lan yaduru llaha shayan yaana ku murugo gelin kuwa gaalnimada u degdegaya ilaahay subxaana wa tacala waxba yeeli maayaan oo qofkii intuu soo islaamay kuwa soo islaamay oo ridoobay ayaa markaa la tilmaamaya baa layidhi ya ayuha aladiina aamanu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufri min aladiina qaaluu aamanna biafwaahihim walam tu'min quluubuhum waa kaa layidhi subxaana wa tacala taraafuska baatilka waxaa ka mid ah eh, sida xun loo baratamayo in dadka qaarkood eh, maaragtay luminta muuminiinta ay luminayaan iyo ifsaad dhexooda ay dhigayaan ay ka shaqeeyaan waa nooca sharcigu uu la dagaalamayo waana ibliis shaqadiisa iyo dadka uu ku shaqaystiiyo xadhkaa uu daadiyo weeye ibliis waayo xadiidka saxiix muslim ku sugan ayaa wuxuu leeyahay inna ibliisa yadacu carshaw caalmaa uma yabcau saraayahu wuxuu degaa badaha iyo meelaha biyaha buu ka dhistaa carshi ku leeyahay halkaasuu ciidamada ka kala diraa faadnaahum minhu mansilatan acdamuhum fitna ninka ugu mansilo yar waxaa weeyaan waa ninka ugu fitno weyn marka mid baa imanaya ciidamaduu diray ibliis ka mid ah markaasuu wuxuu odhanayaa kada wa waxa iyo waxaasaan sameeyey mid kaluu odhanaya maa sanacta maa sanacta shayan buu ka odhanay wax maad qaban markaasuu odhanaya mid kala imanaya markaasuu odhanaya maa taraktuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atii ilaa aan kala kaxeeyey saan isugu dirayey isagiiyo xaaskiisii ila aan kala farqiyey hawshaa kamaan iman markaas kaasuu soo dhowaynayaa kaasuu mucaanaqaynaya ibliis kaasuu isku duubaya u leeyahay waa kaadaa igu bannaan nacam anta nin ragaa tahay wa adiga ninkaa rabay ninkaa kala farqiyey ninka iyo xaaska isku dira kala diray waa adiga riwaayaadka qaarkood fayaltazimuhu waa ku dhegayaado waa mucaanaqad iyo soo dhawayniyo iyo raynrayn uu ku faracsan yahay shaqadaa qabtay marka waxaad mooddaa shaqo yar inay tahay laakiin waa ifsaadka ugu weyn ee kala qaybinta uu kala qaybinayo ninka iyo xaaskiisa iskudir meeshu ka gaadhay marka wixii wax isku diro oo dhammi ee ka shaqeeya maaragtay iskudirka ee u tanaafusaya u degdegaya waxaa weeye waa sifaadka la diidan yahay ee aan bannaanayn dadka maxaanku dhahda wanaagsan ee had iyo goor khayrka u tanaafusa aayaadkaynu akhrinaynay baa laga soo qaadanayaa tilmaamo ay leeyihiin waa alkhawfu min allah qofka hadigoor khayrka u degdega waa qofka alla ka cabsanaya waa qofka maxaanku dhahdaa yani iimaanka weyn leh waa qofka tawxiidka ilahay u gooni yeelaya si aayaddaasi ay u jamcinayso ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waaladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun waaladiina yuutuuna maa aatow waquluubuhum wajila annahum ilaa rabbihim raajicuun oo kuwa bixinaya wixii la siiyey caaisha weydiisa waxay tii rasuulka ilaahadow kuwaa wixii ay haysteen bixinaya haddana baqaya maxay yihiin huwa aladii yasriq wayasni wayashrabu alkhamr makaasaa ka intuu khamri cabbay ama zinaystay ama waxaaday miyaa oo ilaahay dabeetana cabsi ku jirtoo baqaya markaasa wuxuu rasuulku yidhi laa binta abi bakr maya gabadhiina abi bakare mala yaa binta sadiiq walaakinnahu aladii yusallii wayasuum wayatasaddaq wahuwa yakhaafu allah waa ka soomaya ee salaadaya ee sadaqadaysanaya haddana wuxuu ka baqayaa ilaahay buu ka baqayaa subxaanah watacaala oo talo wixii ma lagaa aqbalay soonkii ma lagaa aqbalay salaaddii ma lagaa aqbalay zakadii ma lagaa aqbalay waa kaa kan la sheegaya baqdinta ku jirtaa markaas waxaa weeyaan dee qofkaa baqaya kaa weeye birabbihim laa yushrikuun kuwa rabbigood aan u shariik yeelayn waa kuwa garanaya qiimaha wakhtiga oo wakhtigu u xisaaban yahay oo wakhtigu inuu kooban yahay garanaya oo cumrigu inuu kooban yahay garanaya waa kuwaas kuwa maxaanku idhaahdaa ka faa'idaysanaya ee u degdegaya khayraadka waa kuwa leh alcasiimatu saadiqa goosiga runta ah iyo himmadda sare iyo firfircoonida kuwa leh kuwaa weeyaan oo waxaa weeyaan qofku inuu ku tala galo ee dadaalku sameeyo nafta waa la bari karaa oo kullama aad dadaal barto oo juhuud badan ku bixiso marka dambe naftani way leelyamaysaa oo waxay noqonaysaa naf marka hayin ah oo wixii aad rabtaba aad marsiin karto salaamatu sadri baa sifadooda ah laabtoodu waa laab oo muslimiinta bugta caloosha uguma sidaan cid xaasidi maayaan cid nici maayaan qalbigoodu waa qulba nadiifa uurxumo kuma seexdaan nacayb muslim ay nacibin kuma seexanayaan waxaa weeye wax xiqdi iyo uurxumo oo dhan qalbigooda waa ka nadiif kuwaa weeye kuwa ilaahay subxaana wa tacaala siinaya tanaafuska iyo firfircoonida iyo khayrkoo loo degdego waxaa weeye sifaatkooda waxaa ka mid a aliqtidaa'u bisaalixiin yacni waxay ku dayeeneen had iyo goortanka saalixiinta iyo dadka muuqda ee khayrka ku muuqda ee dadaalka weyn sameeya waa ragga ku dayda leeyihiin waxyaabaha cawaa'iqda ee ah, is hortaagaya in qofku khayrka u degdego waxaa ka mida fasaad niya niya xumaanta ka niyadu waa meesha ay wax ka ansaxaan inama alacmaalu biاnniyaat waa kaana rasuulku yihi salawatu wasalaamu calayh marka qofka niyadiisu hadday xumaato jirhkuna wahn baa ku dhacaya iyo kasal oo meesha wax ka kacayaan iyo himmadu iyo maaragtay firfircoonidu qalbigay ka imanaysaa marka qofka qalbiga ka jiran ee qalbigiisu aan wacnayn ee macaasidu ay ka buuxsantay qofkaasi markaa firfircooni yeelan maayo caa'iqa ishortaagaya inaad qofkuu khayrka u dadaalo alxasadu bayna almutanaafisiin in ay xaasidaan oo dadku had iyo goor khayrka isku xaasidaan xasadkuna qofku nicamta ilahay qofka kale siiyey ama cilmi ha ahaado ama maal ha ahaado ama cibaada ha ahaado wixii ilaahay siiyey oo aad jeceshahay in laga qaado oo adiga lagu siiyo taas ayaa eh, maarata xasad la yidhaahdaa marka waxa weeyaan waa xaalad keeni karta inay maxaan kudhaa qofku uu dhaqaaqi waado oo khayrka ka shaqay waado waxaa ka mid ah altaswiifu waaltabaatu waan qaban doonaa berintaan samayn doonaa hadda waan iska yarnasanaya waxoogaa naftaana yarmaa weyninaya waan yarmaa daalanaya hadhow baan khayrka samayn doonaa taswiifka sawfa waan yeeli doonaa waan samayn doonaa waa badaacat ulcaajiziin kuwa caajizka wahanka iyo wahaasku ku dhacay shaqadooda weeyaan markaasoo howel ka tagtaa hadda waxaad qabsan karta haddaad nooshahay haddaad taagan tahay xilligaa iyo saacadda iyo waqhtigaad joogto xilligaa buuxi waxa kaa dambeeya saacadaha soo socda adiga gacanta kuma haysatid waxaad noqon doonta garmaysid marka waxaa lagaa rabaa inaad jaaliska ka faa'iidaysato waxaynu ku soo khulaasaynaynaa waxaa la rabaa in bishii rabadaan khawaatimteedii baynu ku jiraa oo ayaamo yaroo toddoba maalmood taqriiban ama ka yar baa dhiman waxaa la rabaa marka in la beratamo oo khayrka loo kala dheereeyo qur-aan akhriska loo degdego yani ducada iyo rabbibariga ilaahay la baryo oo qofku dee wakhtiyaasha ee wanaagsan zamanku waa zaman faadil ah oo wanaagsan ay ayaamahan iyo habeenadatani waa khayr badan yihiin inaad rabbigaa danahaaga u sheegato oo ilaahay subxaana wa tacaala baryada badiso ilaahay weydiisatid waa waxyaabaha in loo degdega mudan oo bulshada dhib badan baa haysata bulshadii soomaaliyeed tafarruq iyo khilaaf iyo colaad iyo isnacayb waa meesha halkaa dhigtay oo dhafoorka u yeeshay inay kala firdhaan inay dagaal qabyaalad ah meel kasta isku dilayo oo laysku haysto oo wax laysu oggolayn oo laysdilayo oo aad arkaysa khawaatimkaasaa la leeyahy dad baa la laynaya dhibaato aad u fara badan oo mixan abaad waddanka taala waxaa loo baahanyay marka qof kasta oo muslima ah inuu dadaalo oo ilaahay baryo ummaddan ilaahay inuu soo hagaajiyo oo ku soo dabaalo xaqa ku soo dabaalo oo ay garato rabbigeed garato oo xaquuqda ka dhexaysa dhexeeda ay garato oo danteeda ay garato in ducada lagu darsado oo aan qofku naftiisa iyo maaragtay keliya ku koobnaanin ee muslimiinta si khaasa iyo si caamaba uugu duceeyo waa waxyaabaha la raba in loo dheereeyo loo barataba ayaamaha kan salaada habeenkii la tukanayo taraawiixda leylka in la badsado oo lagu dadaalo ayaamahan yar oo maaragta la joogteeyo oo waxyaabaha u baahan in loo degdego oo mudan in laga faa'iidaysto wakhtigu aanu kaa lumin qur-aanka akhrintiisa digriga iyo tasbiixda istikfaarta dembidhaaf alla aad weydiisato adkaartoo carabka ku hayso arrimahaasoo dhan in loo dheereeyo ayaynu ka dardaarmaynaa nas'alu allah subxaanahu wa tacaala an yajcalana min alladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah